asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu in sha allahu tacaala saaka waa subixii labaad ee kulankeenii aynu ugu magac darnay qofku inuu ruuxdiisa iyo naftiisa dhiso oo diinta aada baranayso iyo cilmiga aada qaadanayso waa in ruuxdaada iyo naftaada uu wax ka bedelaa oo aadan noqon qof lamida sida geed biyo ku dhex ingigay oo kale marka waxaa u baahan tahay inaa waxa aad baranayso dhadhankooda iyo macaankooda diimeed ay kaa muuqdaan laakiin qofkii oo diintii baranaya oo axkaamtii shareecada baranaya oo haddana wax ka sii yihiin xishoodkiisaa wax ka sii yihiin dhaqankiisiiba wax ka sii yihiin dhowrsanaantiisiiba wax ka sii yihiin macaamilkiisii iyo hadalkiisiiba wax ka sii yihiin waa nooc ayaan darada ka mid ah waxaa la rabaa qof waliba wuxuu yahay inuu u ekaado waa in diinta aad ku hawshaysan tahay aada u ekaataa waad noqotaa qof diin leh rasuulku wuxuu yidhi salawaatu llaahi wasalaamu calayhim salawaatu llaahi wasalaamu calayhi alaa ukhbirukum bikhiyaarikum war ma idiin sheegaa kuwa idinku khiyaarsan ee idinku gobaysan ee idinku fiican saxaabadu waxay idhahdeen noo sheeg rasuulka ilaahay qaala aladiina idaa ru'uu dukira allah waa kuwa marka la arko ilaahay la xusuusto oo diinta la xusuusto oo iimaanku kobco oo khayr la xusuusto qofkii markaa kafladi ku jirtay saasuu nabigu u tilmaamay sal alay sl waxaa la rabaa in aada noqoto diin qof ay ka muuqato dhaqankiisa hadalkiisa macaamilkiisa socodkiisa qof muslima oo diintu macaanaysay waa inaad noqotaa waxaa nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihhu fi اdiin ilaahay qofku khayr la doono diintuu fahamsiiyaa haddii diinta lagu fahamsiin waayo oo khayrku kugu duxi waayo wax weyn baa kaasi ah ogow oo aada wixii isaga caadi caadi u aragto oo dareenkaaga iyo iimaankaagu waxaan iska bedeli waayaan duruustan waxaan ugu talagalnay markaa bal in ruuxdeenna aan ku dhisno bal nafteenna aan yaro noolayno ayaan ugu talagalnay maalinta hore waxaynu ka hadalnay salaada iyo ka tegisteeda maantana waxaynu ka hadlaynaa geerida bal qof yahow adduunyadan jooga ee isla quman maanta ee caafimaadka qaba ee sheekaynaya ee tallaabsanaya ee qoslaya ee cunaya ee cabbaya ee xaragoonaya ee shaqaysanaya maxaad ku dambayn doontaa maxaad ku dambayn doontaa sidee u dhiman doontaa xaggee ku dhiman doontaa goormaa dhiman doontaa maxaa ka dambeeya daartan aada maanta joogtid ee aada isla faraxsan tahay ee aada wax badan oo macaasi a samaynayso ee aada wax badan oo xumaana samaynayso islana faraxsan tahay oo isla quman tahay oo isla toosan tahay alla maxaa ka dambeeya ma isweydiisin maxaa ka dambeeya haddii uu qofku dareenka geerida qaato wax badan baa noloshiisa iska bedelaya marka risaaladiinan magaceeda waxaa la yidhaahdaa istaciduu lilmowt geerida u diyaar garooba geerida u diyaar garooba wacdi dad la wacdiyo geeri oo lagu sheegaa kuugu filan kafaa bilmowti waacidan wacdi waxaa ku filan geeri oo laysu sheegaa wacdi ku filan aan fiirino risaaladeenna aqulu waastaciin llaha calaa maa aquul alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh allatiif ilmanaan allihii tulidda badnaa ee abaalka iyo gallada badnaa alghaniyi allihii ghaniga ahaa alqawiyi allihii awoodda badnaa disulطaani sulطaanka iyo awoodda iyo maamulka u saaxiibka ahaa adduunyadan isagaa ka taliya lilaahi mulku samaawaati waalardi samaawaadkan iyo arladan waxa udhexeeya isagaa iska leh wa huwa calaa kuli shayin qadiir wa huwa bikuli shayin caliim qad axaata bikuli shayin cilmaa biyadihi malakuutu kuli shay wax kasta isagaa gacanta ku haya isagaa iska leh huwa huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbainu isagaaba sheegi doona alxaliimi allihii dulqaadka badnaa ah inta ku caasisay ee gaaladu u horeyso meesha ay taagan yihiin baa lagaga goyn lahaa waxay samaynayaan laakiin dulqaadka ilaahay bay ku ceeshayaan alraxiimi allihii naxariista gaar ahaaneed ee mu'miniinta ku goonida ah iska lahaa fi aakhiro alraxmaani allihii naxariista guud iska lahaa huwa ilaahay alawalu waa axad ka horeeya falaysa qablahu shay-un cid ka horeysaa ma jirto wa huwa alaakhiru waa axadka dambeeya falaysa bacdahu shayun cid ka dambaysaana ma jiro wa huwa alظaahiru waa axadka sareeya falaysa fawqahu shayun cid ka saraysaa ma jirto wa huwa albaطinu alle subxaanaه wa tacaala waa axadka dhow ee sokeeya ee dhow falaysa duunahu shayun cid ka sokaysaa ma jirto axmaduhu caza wajal ilaahay baan mahdinayaa caza wajal wa ashkuruhu ilaahay baan u shukrinayaa wa min masaawi acmaalina acmaashayada xunxunna astakfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf ka weydiisanayaa wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudo inaanu jirin alle keligii mooye waxdahu xaalu keligiiya laa shariika lahu alle cid la wadaagsataa ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo maamulkiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa ma jiro wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan nabiy llaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan qirayaa wa waxaan qirayaa ana imaamanaa dheh imaamka iyaga aanu ku dayanayno wa qudwatanaa qudwadeenna aanu hogaaminaysa aan ku dayanayno wa uswatanaa dayashadayadu muxamadan wey nabi maxamed cabduhu wa warasuuluh alle addoonkiisa iyo rasuulkiisa ahaa arsalahu llahu ilaahay baa soo diray bashiiran isagoo ummadda intii rumaysoo raacda u bushaaraynaya wa nadiiran isagoo digaya intii dafirtee ka hor timaada wa daaciyan ilayhi isagoo dadka alle ugu yeedhaya biidnihi alla idinkiisa wa siraajan muniiran ilays iyo iftiin baxaya isagoo ah fa fataxa ilaahay rasuulka waa ku furay bihi isaga acyunan indho cumyan indhala-aa buu alla ku furay dad indhahoodu dam ahaayeen oo diin iyo tawxiid aan aqoon baa ilaahay indhaha ugu kala furay wa aadaanan dhaga ayaa ilaahay rasuulka ku furay calayhi salaatu wasalaam dhagahaasoo summan dhagala dam ah wa quluuban qalbiyaa ilaahay ku furay qalbiyadaasoo qulfan qafilnaa oo kuwa qafil ku xidhanyay ahaa fa salawaat ullah ilaahay ammaantiisa wa salaamuhu nabadgelyadiisa calayhi rasuulka korkiisa allaha yeelo wa calaa aalihi aalkiisa korkiisa allaha yeelo wa saxbihi saxaabadiisa korkooda allaha yeelo alguri almayaamiin kuwii wejiyada cadcadaa ee weysadu ka ifaysay ee barakaysnaa iyo waman cidda tabicahum raacda biixsaanin wanaag ku raacda ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta lays abaalmarinayo amaa bacdu intaa kadib fataquu llaha cibaad allah addoomihii ilaahayow alle ka cabsada wastaciduu diyaargarooba limuqaadarati dunyaa adduunyo ka tegideed u diyaar garooba wa mufaaraqati alxayaa nolosha faaruqideeda aada faaruqaysaan u diyaar garooba istaciduu u diyaar garooba lisayri socod aada u socon doontaan lidaari lbaqaa daartii lagu hadhaye lagu baaqi noqonay fa innakum idinku al'aana iminka dad yahow fii daari alfanaa daartii dhammaanaysay dadkeeda iyo dunyadoodaba dhammaanaysay baad joogtaan qaala allahu tacaalaa alla wuxuu yidhi kullu man mid walba oo calayhaa adduunyadan dusheeda jooga faanin waa tegaya wa yabqaa waxaa haraya wajhu rabbika rabbigaabaa haraya rabbigii duljalaali weyninka u saaxiibka ahaa iyo walikraami sharafta u saaxiibka ahaa istaciduu u diyaar garooba lidaari nuqla daartii laysu qaadayay fa antum idinku alaana iminka fii daari lmuhla daartii ukaadintaad joogtaan qof walba inta noloshiisa uga dhiman waa loo kaadinayaa marka daartii usugidda iyo ukaadinta ayaa joogtaan laakiin tii laydiin qaadi lahaa oo qabri laydiin qaadi lahaa baa soo socotay u diyaargarooba istaciduu u diyaar diyaargarooba lilxaqiiqati xaqiiqada iyo dhabta allatii xaqiiqadaasoo budda minhaa ay lagama maarmaan tahay in loo kaco taasoo loo kacayo lagama maarmaana u diyaar garooba istaciduu u diyaar diyaargarooba lilxaqi geeridii xaqa ahayd u diyaar diyaargarooba alladii xaqaasoo kullunaa dhammaanteen sanawaajihuhu aanu wajihi doonno intaa marka laga yimaado bogga haddaynu akrinay noloshan adduunyada sideedaba maxay tahay maa hiya alxayaa noloshan waa maxay culimmadu markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan alxayaatu anfaasun macduuda noloshu waa naf anfaas tirsan fii amaakina macduuda waa nafaf tirsan meelo maxaan ku yidha xadidanna ku nool biaajaalin macluuma aajaal iyo muddo la yaqaanana iska leh wa arsaaqin maqsuuma arsaaq la qaybiyeyna cunta oo ku nool ilaahay muxuu yidhi subxaanah fii suurati faatir aayadda koob iyo tobnaad wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid la cumri siiyey oo habeenna joogay toddobaatan siddeetan boqol sagaashan lixdan mid la cimri siiyo habeena joogin lama cumri siiyo walaa yunqasu lama nusqaamiyo min cumurihi qofka bani aadamka cimrigiisa lama nusqaamiyo oo mid baa shan iyo toban ku dhimanaya mid baa laba jir ku dhimanaya mid baa toban ku dhimanaya saddex afar lix midba tatiruu ku dhimanaya qofka bani aadamka cimrigiisa lama nusqaamiyo ilaa fi kitaabin haddii la nusqaamiyo mid cimrigiisa ama mid cimriga loo dheereeyo looxalmaxfuud bay ku qorantay ina dalika cala allahi yasiir arrin looxalmaxfuudka ku qoran weeye mawdka iyo geerida iyo noloshu labada waa imtixaan huwa aladii khalaqa almawta walxayaata alla isagaa nolosha iyo geeridaba abuuray ujeeddadu maxay tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay inuu idin imtixaamo kiina idinku camal wanaagsan adduunyada dadka marka la keeno isku wada mid noqon maayaan mid baa xumaanaya mid baa wanaagsanaanaya mid baa dhexdhexaada mid baa xaaladiisu si tahay in laydin imtixaamo adduunyada loo keenay kiina camal wanaagsan baa ilaahay yidhi suurat lwaaqica aakhirkeeda waxaa ilaahay kaga warramay insaanka markuu adduunyada bini aadamka uu ka tegayo saddex qaybood un wey suuradda xaggeeda horena maxaa lagu sheegay wa kuntum asxaabun halaatha aswaajun halaatha waxaa tihin saddex nooc baa tihin soo maa suurat lwaaqica bal aakhirkeeda fiiri falawlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun bal aayaadkaa ufiirso alla wuxuu leeyah subxaanah falawlaa idaa balagat lxulquun falawlaa tarjicuunaha war naftan baxaysa ama adiga kaa baxaysa oo aada nafti kaa baxayso oo sakaraadayso ama cidaad dul taagantahe ay ka baxayso nafta maa ku celisaan baa ilaahay yiri falawlaa ay falawlaa tarjicuunaha qofka naf baxaya hadduu isagu yahay muu isku celiyo haddii cid ay naftu ka baxaysa uu dul joogo muu naftii ku celiyo idaa balaqat markay nafku gaadho alxulquuma dhuunta markay gaadho qofkii naftu ka baxaysa dhuunta markay gaadho nafti car ku celiya baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala bal adigu car isku celi waa kaa saarayaa naftii bal mid agtaada joogan ka saarayaaye car ku celi bal waa kaas ku celiya bal isu keena wax hadaysaan xoog iyo aqoon iyo maal iyo karti waxa haysaan isu keena ku celiya baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala maa ku celisaan naftu markay dhuunta timaado wa antum xiina idin tanduruun idinku xaaladaa waad daawanaysaan waad u jeedaan oo kii naftu ka baxaysay isagoo arkayo u jeeday naftu cagaha ka soo baxaysa uu dareemayaa inay cagihii ka soo baxday lugihii baa soo qaboobay qaarkii dambaa soo qaboobay calooshii way soo dhaaftay hiiq buu leeya wuu hinraagayaa hiiq nafti baa ka socota indhuhu ku hayaa inay yaryar u socoto isku celi baa ilaahay leeyay nafta subxaanah wa tacaala bal hadda celi haddaad celin karto kii dul taagnaa ee ehelkiisa ahaa ama dhakhtarka ahaa ayaa wuxuu leeyay naftu waa ka soo baxaysa alla qabqabta isku jebiya isku celiya ku celiya bal nafta haddaa ku celin kartaan ba alla leeyahy wa antum xiinaidin xilligaa ay naftu ka baxaysa idinku tanduruuna waa arkaysaano waa daawanaysaan ba alla leeyahy bafirasa ilahay u hadlayo subxaanahu wa tacaala falowlaa in kuntum gayra madiiniin nafta maa ku celisaan bu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala in kuntum haddaad tihiin gayra madiiniin kuwa aan la abaal marinaynin haddaan laydin abaal marinayn ile horaad waxaad u tiraadeen lala abaal marin maaye bal ku celiya nafta alla leeyahy subxaana wa tacaala tarjicuunaha in kuntum saadiqiin maa ku celisaan naftii haddaad run sheegaysaan ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay dadkii kala saaray saddex qaybood baa soo socda bal fiiri saddexdaa midka aad rabti adigu noqo mid walba abaalkiisaad heli doontaa fa amaa in kaana min asxaabi alyamiin faama in kaana min almuqarabiin dheh hadduu yahay qofkaasi kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhow waa kuwa waajibaadka la yimid mustaxabaadka iyo suno sunnooyinkana sameeyey haddii aad kuwaa ka mid tahay muqarabiinta ah min almuqarabiin fa wa rayxaanun wa jannatu naciim fa rawxun naxariis wa rayxaanun udeyg iyo udgoon ayuu leeyahay qofkaasi ama wa rayxaanu risiq buu leeyahay fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim iyo nicmooyinka jannadiisan siin doona baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa naftii baxday hadda la soco waa aayada anig waan kusoo qortay meesha korkeeda alle subxaanahu wa tacaala bal fiiri siduu u hadlay wa ama in kaana min asxaabi alyamiin haddii uu qofkaa naftu ka baxaysa yahay asxaabulyamiinki hadduu yahay fasalaamun laka min asxaabi اlyamiin salaan ayaa ay ku salaamayaan oo nabadgelye iyo salaam baa kuu sugnaatay asxaabulyamiin ay ku salaamayaan wa ama in kaana min almukadibiin haddii uu yahay kuwii alla beeniyey addaaliina ee lumay fanuzulun ay falahu wuxuu leeyahay nuzulun martiqaad iyo sooriyo oo maxaa lagu sooriyeynayaa min xamiimin biyo kulul oo rogmanayaan ka waraabinayaa baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala wa tasliyatu jaxiim iyo jaxiimo gelisteeda ina hada lahuwa alxaqu lyaqiin qofka bani aadamka inuu fahmo kala idaa balagat itaraaqiya naftu markay halkaa kalxamaha isugu timaado wa qiila man oo la yidhaahdo yaa dawaynaya waa ka baxday waa ku jirtaa soo fadhiisiya faleebadii waa ku socon weyde biyo ku qabta indhihiisa bal eega kalaa idaa balagati taraaqi wa qiila maraaq oo la yidhaahdo war yaa dawaynaya war dhakhtar u doona war ha la qaado dhakhtarka lama qaadi kare u yeedha soo fadhiisiya oo barkimooyin u geliya ka daayoo jiifiya dadkii baa isku haya ma ka baxday ma ku jirtaa kalaa idaa balagati taraaqi waqiila marraaq wadanna anahu lfiraaq isaga la dul joogana wuxuu yaqiinsaday adduunye inuu ka tegayo wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq sakaraadkii labadii dhudhun buu isku maray dhudhun buu dhundhunkin kale lugta dusha ka saaray ila wuu kaaraya wuu sakaraadaya wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq xaggee loo wadaa ilaa rabbika ywmaidin ilmasaaq ilaahay xaggiiba maalintaa la wadaa rasuulku wuxuu yidhi low taclamuuna maa aclam wardadiihow waxaan ogahay qabri iyo qiyaame iyo allo hortii war waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waa ooyi lahaydeen warba idinaan hayn buu nabigu leey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa jaaءat sakrat lmowti bilxaqi dalika sakaraadkii baa kuu yimid qof yahow mid isdiidsiiyaad ahayd geerida iyo sakaraadka waad ka leexleexan jirtay marba dhakhtar u kac marba kan samee marba kan yeel sakaraadkiibaa maanta ku hayee kuu yimid baa la subxaanahu watacaala xadiidka albaraa ibni caazib ayaa wuxuu leey rasuulka annagoo la joognaa ayaanu qabri nimid fa jalasa calaa shafiiri lqabri ciiddii qabriga laga soo guray ama laga soo saaray ayuu rasuulku dul fadhiistay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fabakaa rasuulku waa ooyey xataa balla tharaa ilaa ciiddii ka hoosaysay ilintii ka soo daadatay indhihiisa ay qoysay qaala yaa ikhwaanii limidli haada faacidduu dadkii xabaasha dul joogo dhan buu la hadlaya walaalaayow maalinkan oo kale u diyaar garooba nin walowba tana ku huran qof walowba tana ku huran u diyaar garooba nin ansaariga rasuulka su-aal weydiiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh bal su-aasha ninkaasi weydiiyey fiiri yaa rasuul allah ayu lmu'miniina akyas mu'miniinta yaa ugu caqli badan adduunyada jooga qaala akharuhum lilmowti dikraa ninka ugu geeri xusuusashada badan ee aada geerida u xusuusan had iyo gooraa leh ninkaasaa mu'miniinta ugu khayr badan wa axsanuhum limaa bacdah wixii geerida ka dambeeyana ku tashaday oo ugu wanaajin badan oo cibaadada iyo diyaar garowga limaa bacdahu isticdaadan ulaa'ika alakyaas kuwaasaa caqli leh kuwaasaa caqli leh buu nabigu lehy alayh salaatu wasalaam arrintaas waa arrin muhim qofku inuu ogaado ay lagama maarmaanta waay wuxuu yidhi sheekhu qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kullu nafsin nafwaliba daaiqatun daa'iqatu lmowti geeritii dhadhaminaysa weeye wa innamaa tuwaffawna waxaa laydin dhammaystiri doonaa uun oo laydin oofin doonaa ujuurakum abaalkiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame faman qofka zuxzixa laga leexiyo oo laga fogeeyo can innaari naar laga fogeeyo wa udkhila aljannata janno la geliyo faqad waxaa hubaala faaza inuu liibaanay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyo aha ilaa mataacu lquruur kadada raaxadeeda mooye oo kale wax kale ma aha ama in la yidhaahdo mataacani waxaa loo jeeda waa ism mafcuul oo yani wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyo ma aha ilaa mataacu lquruuri ila ila almaqruuru mid la keriyey oo la dagay maxaan ku idhaahdaa raaxadii mooye wax kale ma aha mid dagaan degnaanshihiisa wey noloshan adduunka qof walba geeri buu dhadhaminayaa aayaddani waxay sugaysaa xaqaa'iq dhab ah oo noloshan adduunyada inaad ka tegi doonto oo aad geerida arki doonto o aada dhiman doonto oo mawdku kuu iman doono ma ogid ilaa uu maydku mawdka inuu kuu imanayo waqtigu uu kuu imanayo ma ogid meesha aada u kaaga qaadi doono ma ogid hebel baad dhintay unbaad maqlaysaa ogeysiis ma jiro iclaam ma leh diyaargalow ma leh naftan baa lagaa qaadaya aynamaa takunuu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad ku sugan tihiin geeridu way idin taabanaysaa aqalada adag iyo dhismayaal xoogle ku jira kuwii dhinta un baa tihiin qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka cararaysaan waa idin haleelayaa mowtku sidaa awgeed baa qofku dareenkaa inuu qaataa la rabaa waqti kasta inuu geerida u diyaar garoobo ayaa la rabaa mid walbo ina ka mid ah waxa weeyaan geerida wuu dhadhaminayaa iyo mowdka waa shay laga maarmaan ah sidaa awgeed qof kasta oo muslima waxaa laga rabaa janno iyo naar meeshaad ku dambayn doonti ma ogid wuxuu yidhi ninkii falaysa shicrii bacda albaabi maddaaru qof kasta godka waa gelayaa talow maxaa ka dambayn doona ma naarbaa ma malakul malakulmowdku war iska war iskama haysaan ballan lama lihid wakti aad la ballantay ma jirto laguma sheegin mar buu ku qaban doonaa almowtu ka'sun waalmar'u daa'iquhu mowtku waa waa galaas weyn oo laga cabayo qof walibana waa dhadhaminaya allah wuxuu yidhi subxaanah kullu nafsin daaiqat lmowt daa'iqat lmowt naf waliba min adawaati alcumuum naf dhammaanteed geerida way dhadhaminaysaa alle markaasu wuxuu yidhi waa laydin dhammaystiri doonaa waxaad shaqaysateen waxaad qabsateen haddaa khayr ka shaqayn jirteen intaad noolaydeen khayr baad mudanaysaan haddaa ka sheekayn jirteen xumaanna xumaan mudanaysan imisa intuu sakaraadki u yimid markay caafimaad qabeen waxay ahaayeen dad ciyaara sheekeeya heesaha dhegaysta tawxiidkiiba ha loo qabtay lise wuu sakaraaday markaasuu dan dan dan dan dan dan buu leeyahy waa musikadii u dhegaysan jir laa ilaaha ila allahu dheh muxamedun rasuulu dan dan dan dan dan dan dan buu leeyahy wixii uu caafimaadka markuu qabay ku qaatay cimrigiisa ayuu ku dhintay markii dambe say wax u iibinayeen ama dallaal u ahaayeen ama bacmishtan ugu jireen oo salaad iyo cibaado ka tageen naftu markii laga qaadayey tawxiidkaa loo qabtaa markaasuu wuxuu yidhaahdaa waxa weeyaan afartan konton labaatan boqolkiiba intaa a ah wuxuu ka shaqayn jiray tawxiidkiiba waa lagu kari waaye qof waliba wuxuu markuu caafimaadka qabo ka shaqeeyo ku dhiman doona qaar baa iyagoo sheekaynaya oo caashaq ka sheekeynaya naftu ka baxday tawxiidkii lagu kari waaye qaar baa sheekooyin kale ku jira naftu ka baxday rasuulku wuxuu yidhi sal allau alay wasalam ahlu lmacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi laakhira ahlu lmunkari fi dunya hum ahlu lmunkari fi laakhira adduunka dadka ahlulkhayrka ah aakhiro ahlukhayr bay noqonayaan kuwa adduunka ahlushar walfasaad ah aakhiro ahlushar walfasaad bay noqon doonaan asal allah yajcalna min ahli lmacruufi walkhayr qofka naarta laga fogeeyo buu nabigu yiri sal la ala allah yihi subxaanah oo janno la geliyo waa liibaane ilaahu naar naga fogeeyo janno na geli jannadaasi waa nooc ma jannada laguu sheegayo ee qalbigaaga inaad ku xidho la rabo waa nooc ma ma taqaanaa rasuulku markuu ka sheekeynaya xadiis alqudsiga acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar jannadayda waxaan addoommayga saalixiinta ugu diyaariyey oo nicmo ah il bani aadam waxaanay weligeed arag oo aan dheg bani aadam weligeed aanay maqal oo qalbi bani aadam weligii aanu suuraysan ayaan jannada ugu diyaariyay addoommahayga wanaagsan ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala iqra'uu in shi'tum falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun aayadda akriya haddaa rabtaan buu yidhi rasuulku yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh jannada laguu sheegaya la rabo inaad qalbiga ku xidhato oo fadhiga ka kacdo oo u shaqaysato oo u dadaasho halka geed ee ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi sal allau alay wasalam inna fi ljannati shajara jannada geed baa ku yaalla bal kale u kaadi hal midoo geed oo keliya faraska fardaha ugu dheereeya boqol sannadood afar iyo labaatanka saac haddii la caydhiyo oo ilbidhiqsi qura aan la taagin faraskaa geedkaa harkiisa ka hoos bixi maayo buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam ilah baa kugu dhaariyay suureeba boqol sannadood haddii faraskaa la caydhiyo halka geed ee jannada ku yaalla hooskiisa kama hoos baxaya buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam meeshaasaa la rabaa inaad qalbiga ku xidhatid oo naftaada ku xidhid oo ilaahay inuu ku geliyo ku dadaashid oo alle kula ballan qaadatid baa la rabaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna go-aanka inaad qaadatid ayaa la rabaa malayacniga ka baxdid sheekada iyo qosol qosolka iyo ciyaarta iyo cibaada ku jees iyo istustuska iyo ku macaamilka iyo halkaa iska dhig shaqadaada maha kuma taallo wax ka weyn baad doonaysaa allo weynna waa ka doonaysaa waddadeedii waa in lagaa helaa inaad qaadato taasaa nicmo ah wallaahi alcadiim inaad ku fekerto oo lagaa rabo rasuulku muxuu yihi sal alla alay wasalam ilaahay markaad wax weydiisanaysaan jannatu lfirdowsa weydiista jannooyinka iyadaa ugu sarraysa iyadaa ugu dhaxaysa xawdka laga cabayo gacamadeeda iyo majaroredeeday kasoo dhacaan buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam asal an jacalana min ahliha jannadaasaan rabaa qofku inuu ku dadaalo shaqaysto nacam haa buu sheekhu yidhi yaa cibaadallahi addoomihii ilaahayow ina almawta ina almowt geeridu inahu mowtku masiiru kulli xayin masiir waa aayaha uu ku dambayn doono kulli xayin qof kasta oo nool mahma taalat alayaamu maalmuhu siday doonaan ha u dheeraadeen intaad doonto noolow adu sanada noolow laakiin aayahaaga dambe muxuu yahay soo ma dhiman doontid uun mahmaa taalat alxayaatu ayaamu ayaamudu ha dheeraadeen wamahmaa tacadadat alacwaamu sanada sanaduhu dhowr ha noqdeen hadday doonaan dhowr ha noqdeen qofka marka geerida xusuusta rasuulku markuu leeyay akhiruu dikra haadimi ladaat badiya geerida xusuusashadeeda markuu nabigu leeyay salawaatu llahi wasalaamu alayhi waxay yidhahdeen culimada abu cali daqaaq oo kale wuxuu yidhi man akhara min dikri lmowti ukrima bihalaath qofka geerida xusuusteeda badiya saddex qodob baa ilaahay ku sharfa oo ku maamuusa oo la siiya ko maxaa lagu karaameeyaa bitacjiili tawba tacjiil tawba hadduu gafo waa toobad keenaya deg deg wa nashaatun fi lcibaada iyo cibaadada oo muxuu ku yahay si firfircoon ayuu u cibaadaysanayaa wanashaatun fi lcibaada wa qanaacatun fi lqalbi qalbigiisana waa qanacsan yahay ilaahay wuxuu siiyey buu ku qanacsan yahay qof walba ilaahay waxbuu siiyey quruxda maalka aqoonta awoodda adduunyada diinta qofa waxbaa laga siiyey intaa lagu siiyey alxamdulilah dheh ku qanacsanow in badan baa haysan waxaad haysato waman nasiya almowt cuuqiba bihalaath qofka geerida xusuusteeda ilaawa saddex qodob baa ilaahay ku ibtileeya taswiifu tawba taswiif atawba inuu toobada dib u dhigo waa toobad keeni doontaa waa istikfaarsan doontaa dembigan iyo xumaan iminka aad qasanayso waa iska dayn doontaa wa kaslun fi lcibaada iyo wahsi cibaadadii iyo jiitan iyo waqtigeedii ka dibdhig iyo aan ku dadaalin wa cadamu alqanaacati fi lqalb iyo qalbigiisu wax qanaaco aan lahayn ma qancayaba qanaacadu wuxuu oran jiray imaamu shaafici alqanaacatu kanzun laa yafnaa ama laa yanfad waa kaydaan dhammaanqa qanaacadu inahu lmawtu waxa laguu sheegayo waa geeridii haadimu ladaati waxyaabaha macmacaan waa kii goynayay wa mufariqu ljamaacaat dadka wada jira waa midka kala kaxeeya reer dhan oo aabbe iyo hooyo iyo dadi joogeen ayuu aabbihii la oofsanaya mar hooyadii baa la oofsanaya dadkii wada urursanaa waa la kala kaxaynaya inahu lmowtu waa geerida waxa laga hadlay muqaicu lawsaal waa kii xidhiidhka goynayey wa muyatimu laطfaal waa kii caruurta agoon ka dhigayay wa mubki rijaal waa kii ragga ka oohinayey wa qaaticu laamaal waa kii qofku wuxuu ku fekersanaa kala goynayay weeyaan maxaad qofku ku fekerayaa halkaa qabo waxaa dhis waxaa samee meeshaa aad waxaa samee waxyaabuhu qofku ku taamayaa isagaa kala goynaya ayuha almuslimuun dadyo muslimiinta ah kam min xabiibin imise la jecel yahay ayaanu dafanaahu aasnay wa kam min casiizin imise qof oo ciso leh ayaanu wadacnaahu adduunyadan sagootinay oo ilaahay qaatay wa kam min qariibin imisaa qof oo dhow oo qaraabadaada ah oo faaraqnaahu aanu faaruqnay ayna alaabba'u aabbayaashii meeh dad badan aabbayaashood meeye waljdaad ayeeyooyinkii meeye wa ayna almuluuku boqorradii meeye adduunka soo maray ashidaadu ee xoogga lahaa ee adadkaa wa ayna hamuudu wa caad reer hamuudkan qur-aanka laga akrinayo iyo reer caadkan meeye tazawad liladii laa budda minhu ashcaar shicibu shicibukane wuxuu yidhi tazawad usahay qaado liladii midka laabudda minhu lagama maarmaan uu yahay inaad la kulanto fa faina almowta miiqaatu lcibaadi geeridu waa addoomaha miiqaad iyo waqti loo qorsheeyey weeye wa kun mutahayi noqo mid diyaar garoobay qabla aruqaadi intaan lagu seexin qabriga wa tub toobadkeenoo noqo mimaa janayta wixii aad goosatay oo dembi ahaa wa anta xayun adigoo nool wa tashqaa waad ayaan daraysan doontaa ayaan daraa kugu dhici doonta id yunaadiika marka uu kuu yeedho oo kuu dhawaaqo almunaadi kii dhawaaqayay satandamu waa shallayn doontaa in raxalta haddaad adduunyada ka tagto bigayri zaadin adigoo aan zaad lahayn lahum zaadun wa anta bigayri zaadin labada beydkan wuu isira daba marsan yahaan u malaynayaayo xaggan horaad kasoo qabanaysaa marka hore atardaa xagga dambe kasoo qabo atardaa raalli miyaad ku tahay an takuuna inaad noqoto qof yahow rafiiqa qowmin qolo qof la rafiiq ah qoomkaasoo lahum leh zaadun sahay wataa wa anta adiguna bigayri zaadin aadan zaad haysan ayuha almuslim ayuha almu'min hal fakarta ma ku fekertay bilmowti geeri ma ku fekertay hal fakarta ma ku fekertay fii nihaayati xayaatik noloshaada dhammaadkeed iyo gebagabadeeda hal ta'ammalta ma u fiirsatay daalika alyowm maalinka isaga ah almawcuud ee la yaboohay alladii maalinkaasoo yanzilu fiihi uu soo degi doono malaku lmowti malagii geerida waday calayhi salaam liqabdi ruuxika naftaada inuu qabto hal taclamu ma og tahay calaa ayi xaalin tamuut xaaladaad ku dhiman doonto war ma u haysaa ma adigoo sheekaynaya ma adigoo wax cunaya ma adigoo suuli ku jira ma adigoo wax dhegaysanaya ma adigoo salaad ku jira ma adigoo qur-aan akrinaya ma adigoo hurda ma adigoo socda ma adigoo fadhiya war ma u haysaa xaaladaad ku dhiman doonto aw fi ayi ardin ama dhulka aad tuqbadu ruuxuka naftaada lagu qaban doono qul yatawafaakum malaku lmowti aladi wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun ayuu alla leeyahy subxaanah wa tacaala aayad kalena maxay ahayd wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafina ma oga meeshay ku dhimanayso rasuulku xadiis cajab leh ayuu wuxuu sheegay oo wuxuu yidhi idaa araada allahu qabda cabdin biardin xadiiskaa fiiri ilaahay hadduu doono qof inuu dhul arladiisa kamida ku dilo oo nafta uu ka qaado qofkiina meesha nafta lagaga qaadi lahaa ma jooga meel kaluu joogaa hadduu alle sidaa doono jacala lahu biha xaajatan dan baa ilaahay dhulkaas uu ku dhiman doono muraad baa loo gelinaya markaasuu odhanay halkaasaan qabanaya waa sadcaalaya meeshaasaan aadaya qabrigiisaa ka qodan waa meesha soomaalidu ka tiraahdo qabri ma socdee qofkiisaa socda markaasaa rasulku wuxu yhi sal la alay wasalam dan baa loo gelinayaa halkaasuu ku dhimanaya ninkii shaacirka wuxuu yidhi mashaynaaha khutan kutibat alayna wman kutibat calayhi khuطan mashaaha wman kanat maniyatuhu biardin falaysa yamuutu fi ardi siwaaha meeshii lagu qadaray unbaad ku dhimanaysaa wey ayuha lmuslim waa ku wuxuu yihi sheekhu waa yahay tazawad sahay qaado min addunyaa adduunyada ka sahay qaado fainaka adigu laa tadri ma ogid idaa waqtiga jana leylu habeenku uu dumo oo kuu soo galo hal taciishu ma noolaanaysaa ila alfajri ilaa aroorta fa kan badanaa min saxiixin imisaa mid caafimaad qaba maata dhintay min gayri cillatin cillad la'aan wa kan min saqiimin imisaa xanuunsanaysa mid buka oo caasha noolaaday xiinan wakti min addahri zamanka ka mid ah jejreecna looma dhinto ad adeegna laguma waaro ayuha almu'minuun tasawar ayuha almu'min qofka mu'minka ah tasawar bal suurayso xaalaka xaaladaada xiina ta'tii tilka alaxadaat marka ay ilbidhiqsiyada nafka qaadka ahi marka ay kuu iman doonto wa tacduma calayka alkurubaat wa tacdum ay weynaan doonto calayka korkaaga alkurubaat kurbooyinku kugu weynaan doonaan wa takhuru minka wa takhuru ay badan doonto minka xaggaaga azafaraat zafaraadku uu badan doono zafaraadka waxaa la yidhaahdaa waa neefneefsiga markuu qofku yidhaahdo wey marka naftu ka baxayso zafara shaksu marka la yidhaahdo hebel wuu neef qaadayaa waa neef qaadayaa qaarkiisa buu qaadayaa wuu naf baxayaa akhraja nafsahu bacda muddatin iyaaha naftii baa marka soo baxaysay qiiq qiiq buu leeyay nafti baa ka baxaysa ma xusuusatay markaas saa noqon doonto iminka caadi baad u neefsanaysaa wax naqas oo ku dhibayaa ama wax neef waad shiidaysaa ma jirto laakiin markaasi way isguraysaa way socotaa xusuuso ayuu ku leeyahy wa tasdaadu way kordhaysaa oo wa tasdaadu ay kordhayso calayka korkaaga alxasaraat waxyaabihii shalayta iyo qooma ma aha allah haddaan iska tukan lahaa allah haddaan heesaha iska dhaafi lahaa dhegaysigooda allah haddaan zinada ka carari lahaa allah haddaan khamriga ka fogaan lahaa allah haddaan beenta iska dayn lahaa allah haddaan xanta iska dayn lahaa allah haddaan cayd iyo afxumada iska dayn lahaa allah filimaanta musalsalaadka daawashadooda haddaan iska dayn lahaa allah haddaan iska dayn lahaa macaasida isagaa isla hadlaya laakiin ma wakti buu hayaa na wakti ma jiro dha kaa dhammaatay waa lagaa wadaa baashi goormay kuu ahayd mar horay kuu ahayd mar horay kuu ahayd wajiha yowmaydin bijahannam yowmaydin yatadakaru linsaanu wa anaa lahu dikraa xusuusasha maxay ku taraysaa wey ta'amal nafsaka naftaada u fiirso qof yahow xiina tashkhusu marka ay taagmi doonto u fiirso minka xaggaaga alcaynaani labada indhood oo wayaybasu ay qalaliwayaybasu qalali doono minka xaggaaga allisaanu carabku uu qalali doono wayuxiitu bika alikhwaanu walaaladuna ay kugu soo ururi doonaan oo hareerahaga istaagi doonaan ayuha alinsaanu qof yahow fii yowmin maalin min alayaami maalmaha ka mid ah sawfa yanzilu calayka malaku lmowt malakumood baa kuu iman doona calayhi salaam xataa yaqifa cinda ra'sik ilaa uu madaxaagaysa soo agtaago fa yukallim ruuxak naftaaduu la hadli doonaa litakhruja say usoo baxdo laakin yaa taraa laakin hase yeeshe yaa taraa aya haadaa warkanow hal yaquulu ma wuxuu odhan doonaa yaa ayatuha anafsu طayiba naf yahay wanaagsan ukhrujii soo bax ilaa makfirati min allahi wa ridwaan ilaahay dembi dhaafkii raalli aanshi u soo bax miyuu ku odhan doonaa am yaquuluu mise wuxuu odhan doonaa ayatuha anafsu alkhabiiha naf yahay xuni soo ukhrujii soo bax ilaa sakhatin min allahi wa gadab alle cadhadiisa iyo subxaanahu wa tacaala nacayb uu ku necab yahay uu kuwa cadhaysan yahay u soo bax ma saasuu ku odhan doonaa waa meesha ilaahay ka yidhi yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira dadku markay dhimanayaan oo naftu ka baxayso waa laba xaaladood hadda u fiirso waa laba xaaladood imaa qofkan inuu jecel yahay ilaahay la kulankiisa iyo inuu necab yahay alla la kulankiisa caaisha rasuulka su-aal weydiisay rasuulka ilaahay ow kullunaa nakrahu lmowt dhammaantayo geerida waa nacaynaa kullunaa yakrahu lmowt mid kastaoo naga mida geerida waa necab yahay qof jecel un dhintaa ma jiro qaala laa yaa caaisha caaisha sidaa maaha arrinku laysa daalik saa maaha ee waxaa loo jeedaa qofkii addoonkii wanaagsanaa ee mu'minka ahaa ee toosnaaye ilaahay ku xidhnaa naftu markay ka baxayso uu sakaraadayo malaa'ig baa u imanaysa malaa'igtaasa u bishaaraynaysa khayr iyo barako iyo raxmad iyo udgoon iyo naxariis iyo rabbi agti inuu barwaaqa u taallo oo aan cadha u oolin ayaa loo sheegayaa markaasuu jeclaysanayaa in adduunyada uu isaga tago oo ilaahay la kulmo allana wuxuu jeclaysanayaa addoonkiisa wacan inuu la kulmo asalullah an yajcalanaa minhu waxaa ka kale ee loo jeeda ee kulanka ilaahay diiday waa kii adduunka khaldanaa ee macaasida iyo xumaha qooshanayay ama gaalka ahaa ama munaafiqa ahaa markay naftu ka baxayso waxba kama horeeyaan inay naftu ka baxdo ma rabo ilaahay inuu la kulmo ma ogola geeri iyo wuxuu og yahay hadduu dhinto naar abadiye ah inuu gelayo fatatafaraqu fii jasadih markaasay naftu ku kala yaacaysaa jidhkiisa markaasaa laga soo dhufanayaa oo si xooga malaa'igtu u garaacaysaa walow taraa id idaalimuuna fii khamaraati اlmowt wاlmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum اlyawma tujzawna cadaaba alhuun haddaad arki lahayd rasuulka ilaahayow daalimiinta sida nafta looga qaadayo wallahi arrin yaable baad arki lahayd way garaacayaan burad bira-a bay la dhacayaan markaasuu cabaadayaa jirkiisa laga soo goonayaa naftii saasaa marka qofka naftiisa taasaa loo jeedaa ka diidan innaka alaanu adiga iminka qof yahow tuxadidu masraaka tuxadidu waad cayimaysaa masraaka socod masaaraka socodkaaga wa tuhayiu waad diyaarinaysaa masiiraka aayahaaga innaka alaana tasrac adigu iminka waad beeraysaa waqadan berito taxsudu waad goosan doontaa innaka alaanu tabni adigu maanta waa dhisaysaa waqadan taskun wixii wacnaayaad maanta dhisato baad degi doontaa inaka alaana tuqadim adigu maanta waad hormarsanaysaa wa tacmalu waad shaqaysanaysaa waqadan tujaaza berri baa laga abaalin doona qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah dadkii muuminiinta ahaayow alle ka cabsada waltandur ha eegto nafsu nafi maa qadamat ligadin berri waxay u hormarsatay waataquu llah alle ka cabsada ina allaha alle khabiirun alle xogogaala weeye oo gun og bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii kuwa lamida nasu llaha ilaahay halmaamay faansaahum alle wuu halmaansiiye wuu ilowsiiyey anfusahum naftooda waxay ku rogmanayaan waxaan ahayn ka shaqayn maayaan ulaa'ika kuwaasi hum lfaasiquun waa kuwa ilaahay taacadii ka baxe laa yastawii ma sinna asxaabu nnaari naar asxaabteed iyo wa asxaabu ljanna janna asxaabteed asxaabu ljannati jannada asxaabteeda hum iyagunba alfaa'izuuna liibaanay asal allah an yajcalana minhum ikhwata aliimaan walaalihii iimaankaan ku walaala ahaynow ina almowta geeridu mowdka iyo geeridu akhada wuxuu qaaday almuluuka alcudamaa boqoradii waaweynaay adduunkuu qaatay maalin dhaweed baa u dambeysay boqorkii kuwayt buu dilay mowdku soo ma aragti boqoro iyo cid u dhaafayaa ma jirto mowdku watujaara baac mushtarki iyo ganacsatadii buu mowdku dilay alafriyaaa maalqabeenka ahaa waalatfaala carruurtii buu dilay alabriyaaa ee xumaha beriga ka ahaa qof uu mawdku dhaafaya ma jirto micnaheedu waxa weeye ha is odhanin adigu mawdku waktigaagii ma gaarin ha is odhanin qofka isyaraan buu ku dhintaa dhalinyaranimuu ku dhintaa meel dhexaad buu ku dhintaa gabow buu ku dhintaa waayeelimuu ku dhintaa qofku marka meel kasta geeridu waa joogtaa qaala allahu tacaala kullu nafsin naf waliba daa'iqat lmowt geerida way dhadhamin uma ilayna turjacuuna xagga iyagaa laydiin soo celin doona qaala wa qaala faidaa jaa ajalukum alle wuxuu yidhi haddii ay faidaa waqtiga jaa u yimaado ajaluhum ajashoodu markay u timaado laa yastaakhiruuna saacatan saacad dib u dhici maayaano dib loo dhigi maayo walaa yastaqdimuuna lana soo horaysiin maayo hore usoo bixi maayaan ina almowta geeridu akhada wuu qaatay man qof buu geeridu mar qof qof bay qaadatay oo mowtku qof buu qaatay huwa isaguba qof yahow khayrun minii aniga iga fiican wa khayrun khayrun minii aniga iga fiican wa minkum idinka idinka fiican wa min kulli lbashar bani aadamkao dhan ka fiican ina almowta mowtku akhada muxamadan nabi maxamed buu qaatay rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina almowta mowtku akhadahu rasuulkuu mowtku qaatay wa huwa lam yazal isagoo aan rasuulku weli ka zuulin fii curfi nnaasi alyowm dadka adduunka jecelay maanta jooga siday u yaqaanaan oo ay la tahay laysa kabiira sin midaan da-weynin maanta adduunyada sida dadku u jecel yahay lixdan jirku wuxuu isu haystaa dhalinyaro inuu yahay oo wuxuu isu haystaa labaatan jirku inuu cahuur yahay oo afartan jirku wuxuu isu haystaa inuu cahuur yahay sida maanta dadka jooga dunida marka caqligooda aynu eegno qaarkood isagoo da-yar buuba dhintay oo lixdan iyo saddex buu ku dhintay innahu maat rasuulku waa geeriyooday wa cumruhu halaathun wa situuna sana isagoo saddex iyo lixdan jir ah sala allahu alay wasalam innahu tuwufiya rasuulka waa la oofsaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wannaasu walxaal annaasu dadka oo dhami fi acdami alxaajati ilayh baahidii ugu weynayd ay rasuulka u qabaan fii tacliimihim baridooda uu waxbari lahaa wa irshaadihim hanuunintooda uu hanuunin lahaay oo toosin lahaa wa tahqiifihim aqoontooda u kordhin lahaa fii diinihim diintooda uu aqoonteeda u kordhin lahaa innahu maat rasuulku waa dhintay sal alla alay wasalam wa taraka waa ka tegey ahlahu ehelkiisi xaasaskiisi carruurihiisi wa asxaabahu saxaabadiisa radia allahu canhum wahum fii hamin wa karbin iyagoo werwer iyo kurbo qaba faaraqa adunyaa adduunyaduu ka tegay walam yacud ilayha kumana soo noqon calayhi salaatu wasalaam siduu uga tegay adduunyada dib iguma soo noqon fi saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan anas ibnu malik qaala wuxuu yidhi u fiirso lamaa goortii haqula haqula uu cuslaaday annabiyu nebigu sal allahu alayh wasalam xanuunku aada u qabtay jacala wuxuu bilaabay yataashaahu lkarbu kurbo inay rasuulka daboosho faqaalat faatimatu faatima waxay tidhi radia allahu canha waa karba abataa alla aabbahay kurbadiisiiow marka rasuulku muxuu leeyahay laa ilaaha ila allah ina lilmawti lasakaraat laa ilaaha ila allah ina lilmawti lasakaraat cidda saa u sakaraadaysa ee marada marna isa saaraysa markuu ku huuro oo ku caburana iska qaadaya waa ayo waa nabiy ilaahi muxamed alayh salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay u jeclaa hadduu isagu saa u sakaraadayo laa ilaaha ila allah geeridu sakaraadkeedu xanuun badan ah ayuu nabigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu alayh ayaa markaasa waxay tidhi alla aabbahay kurbadiisiiyow alla aabbahay muxuu kurbaysan yahay faqaala laha markaas rasuulku wuxuu ku yidhi waa subax isniinaad laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm aabbaha maanta kadib kurboon maayo falamaa maata markuu dhintay wax yar kadib qaalat waxay tidhi iyadoo ooyeysa yaa aabataah aabbahayow ajaaba rabban dacaah rabbi ducadaadii waa aqbalay yaa aabataah aabbahayow man jannatu lfirdowsi ma'waah man man axadkii jannatu lfirdowsi firdowsa jannada la yidhaahdo ma'waahu hoygiisa ay ahaydo yaa abataahu aabbahayow ilaa jibriila jibriil baanu nancaahu geeridaada gaadhsiinaynaa nacyiga waxaa la yidhahdaa khabarulmowt geeridaada inaad dhimatay jibriil baanu u sheegaynaa saaxiibkaagii waxyiga kuu keeni jiray ayaanu u sheegaynaa geeridaada falamaa dufina rasuulkii markii la aasay qaalat faatima maalintii isniintuu dhintay barqadii maydkiisu waa yaalle habeenkii talaadada rasuulku sal allahu alayh wasalam maydkiisu waa yaalay subaxii talaadada waa yaalay galabtii talaadada ayaa rasuulka habeenkii la aasay salaadii cishe kabacdi habeenka arbaca soo gelaysay ayaa la aasay faaduma waxay maqashay isagoo la aasayo rasuulka sal allau alayh wasalam sharafadihii shaqaynayay yaa anas war yaa anas ow ataabat anfusukum naftiinnu waxay raalli ku noqotay oo maanta u bogtay an taxfuu calaa rasuuli illah waa welwelkii iyo argagaxii baa ka batay rasuulka ilaahay inaad ku shubtaan dushiisa atura ciid waa argagaxsan tahay marka dee oo naxdintii baa ka fara badatay maata sala allahu alayhi wasalam rasuulku waa dhintay wa faaraqa adunyaa addunyadana waa ka tegey salawaat ullaahi wasalaamu calayh caaisha waxay tiri xadiiska bukhaari ku yaalla markay naftu ka baxday baa abubakar oo magaalada koonaheeda degana baa yimi markuu usoo galay maradii ayuu wejiga ka qaaday faqabalahu markaasuu rasuulka halkaa labada suniyood dhexdooda ah ayuu ka dhunkaday nabiga sal alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi rasuulku abubakar oo ilmaynaya biabii anta wa ummii tibta xayan wa mayta abbahayo hooyaday baan ku dhaafsanayaae nolol iyo geeriba waad wanaagsanaatay rasuulka sal allahu alayh wasalam waxaa la bilaabay in la isugu yimaado maydhitaankiisi yaa isugu yimi kow cabaas ibni cabdilmualib labo cali bin abi aalib saddex alfadl ibnu cabaas afar quthum ibnu cabaas shan usaamat ibnu zayd lix saalim oo addoon u lahaa ah lixdaasaa isugu yimid cabaas iyo fadli iyo qutham waa laba wiiloo uu cabaas dhalay oo cabaas waa nebiga adeerkii iyo laba uu dhalay oo midna la yidhaahdo fadli midna la yidhaahdo qutham oo nebiga ilmaadeeradii ah waxay iyagu ka shaqaynayeen inay meydka rogrogaan rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh calina waa la qabqabanayey usaamata ibnu zayd iyo saalix ninka la yidhaahdo laba addoon oo rasuulku xoreeyey ahaana yasubaani ilmaaa biyahay ku shubayeen oo meydka le biyaha lagu shubayaa calina waa maydhayaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam rogrogista iyo fadhiisiinta wadwadkana saxaabadaasaa iska leh oo hawsha wadwaday markaasaa cali bin abi aalib baa la cajabay markuu rasuulka maydhayay walam yura min rasuuli illaah sal allahu alayh wasalam shay-un mima yuraahu min almayit waxa meydka marka la mayraya lagu arko rasuulka laguma arag ya biabi anta wa ummii biabii wa ummii maa atyabaka xayan wa mayta waa tuu lahaa rasuulka sal allau alay wasalam jamaacaadkii ummadoo dhan baa ku tukaday dhalinyaradii baa ku tukatay waayeelkii baa ku tukaday raggii baa ku tukaday dumarkii baa ku tukaday qolkaa yar buu ku nafbaxay oo ku jiraa marba koox baa soo gasho ku tukata waa baxdaa rasuulka salawaat llahi wasalaamu alayh wahakada maata asaxaaba asxaabuhu rasuulka saxaabadiisuna saasay u dhinteen radia allahu canhum wadaaquu way dhadhamiyeen sakaraati lmowt wa hum iyago walxaal hum iyaga oo khayrun wanaagsan wa axabu ila allahi mina khayr badan oo annaga ilaahay xaggiina laka jecel yahay wa kaanuu waxay ahaayeen khaa'ifiina kuwa cabsanaya wajiliina baqanaya fahal yaa taraa naxnu kadalik fahal yaa taraa waroy qofkanow naxnu kadalika anaguma sidaasoo oo kalaynu nahay maya hadda casharka markaynu akrinayno qaar badan baa ii muuqanaya iska sheekaynaya qosqosli oo maxaanku idhaahdaa baddaaba aan ku jirn iyaguna gaaray saaran yihiin inaguna gaari kaleaynu saarana laba doon baynu kala saarana meeshan waa wada fadhinaa haddana warqadahana waa wada haysanaa iyo kitaabka casharkana waa la dhegaysanaya laakin hum fii waadin wa naxnu fii waadin iyaguna tog kalay hayaan inaguna tog kalaynu haynaa marka maxaad umanaysaa marka kii ina ka baxsanaaba kii kula fadhiyay waa saasa kii kaa maqnaana ka waran marka soo kama sii cajabsana marka sidaa awgeeda marka qofkii muslimka ah waa qof xusuusanaya geerida iyo xanuunkeeda can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana wuxuu ahaa ra'su cumara cumar madaxiisa fii xijrii dhabtayda lamaa tucina marka toorreyda la daray isagoo saas wax ku jira ayaa dhowr toorrey nin gaala ku dhuftay waa la soo qaaday dhaawiciisii aqalkiisii baa la keenay cumar radi allahu canhu inankiisiibaa leh aabbahay dhabtayda ayaa madaxiisu saarnaa faqaala da ra'sii bilard dac dhig ra'sii madaxayga bilardi dhulka dhig qaala fadanantu waxaan u maleeyey hadalka aabbahay anna daalika arrinkaa uu sheegayo tabaruman bihi iska hadal ama nin dee hawl xanuun adagi hayo oo harjadaya hadalkiisii ayaan u qaatay falam afcal ma samayne madaxii halkii baan ku hayay faqaala dac khadii bilard dac dhig khadii dhabankayga bilardi ciidda dhig laa umma lak hooyadaa ku weydayo waryaa ii dhig dhabanka dhulka weylii wa waylow ummii alla anigaa hoogay hooyadaybaa hoogtay in lam yakfir illaahu caza wajalla lii haddaan ilaahay ii dambi dhaafin walle waa hoogay haddaan alla ii dambi dhaafin waa cumar radia allahu tacaala canh markaasaa cabdullahi bin cabbaas usoo galay saaxiibna way ahaayeen markuu usoo galay waxaa la kala garan waayay naftu inay ka baxday cumar saasuu u yaallaa nin dhakhtaraa ah loo keenay oo ansaari ah oo reer bani najaar ah markaasaa le bal inay mindhiciradu tooraydu gaadhay gogo-an yihiin iyo bal in wax ka qabad leeyihiin bal hadda eeg markaasuu yidhi caana ii keena iyo biyo xun bay ahayd ama caanay ahayd saan filayo markaasuu kabisiiyey markaasay halkaa soo daateen caanihii markaasuu yidhi khalaas iska dhaafa ninkan u dhammaatay bes wey tooray buu ku dilay marka ninkii gaalka isna markii dambe isagaa isdilay kaa markaasaa la dhigay markaas waxaa la kala garan waaye waa barqo kulul naftu ma ka baxday ma ku jirta cabdullaahi ibnu cabaas oo caalim ah oo rasuulku u duceeyey ayaa usoo galay markaasaa waxaa la yidhi cumar naftu inay ka baxday inka la kala garan maayo anaa kala garanayu yiri intuu afka dhegta usoo dhaweeyey isagoo saa u yaalla indhahana isku haysta cumar oo saa u yaalla ayuu afka usoo dhaweeyey dhegta asalaata yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii ow salaadii cumar indhuhu kala qaaday a asalaatu duhri am salaatu lcasri laa khayra man dayaca salaa ufiirso waa nafti waa ka baxaysa ma salaadii duhurba ile wuu og subax inuu tukaday ma salaadii duhurba mise waa salaadii casar laa khayra man dayaca salaa khayr ma leh qofka salaada dayaca buuri dad nool bay ahaayeen diin bay u noolaayeen adduunye umay noolayn cunto iyo xarago iyo labis iyo qurux iyo tamashle umay noolayn diin bay u noolaayeen ilaah inay la kulmayeen garanay la kulmayaan subxaanahu wa tacaala markaasaa cumar uu dareemay markii waa yahay baa la yidhi nin dhalinyaraha baa usoo galay oo maradiisu dhulka jiidayso markaasuu saa u eegay rudduuhu calaya iisoo celiya buuri iigu yeedha wiilka wuu naf isagoo naf baxayo sakaraada ayuu khayrka sheegayaa fiiri rudduuhu calaya ii soo celiya waryaa yaa wiiliyahow irfac izaarak maradaada kor u qaad fa innahu adqaa lirabbik wa anqaa lihawbik rabbigaa sidaasa u cabsi badan cabsashada ilaahay waxay ku xidhan tahay raggu inay maryaha kor u qaataan oo canqowga ka sarraysiiyaan maradaadana sidaasa uu nadiif iyo wanaag badan buu ku yihi cumar radi allahu canhu waa fii xaalati lmowt buu ku maantana adigoo caafimaad qaba oo soconaya ba waxaan lagaa karaynin qof khaldan wax u sheego sax baan lagaa karayn wuxuu yidhi sheekh yaa amiira almu'miniin cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhu markaasuu dhig qaala shacbiyu raximah llah lamaa tucina cumar markii la wareemay jaaa ibnu cabaas baa yimi radi allahu canhuma wuxuu yihi ya amiira almu'miniin aslamta waad muslimta xiina kafara annaas dadku markay gaaloobeen adigu waad muslimtay wajaahadta waa jihaaday maca rasuuli lahi sal ala alay iina dadku markay hagradeen wa qutilta waa lagu dilay shahiidan adigoo shahiid ah walam yakhtalif calayka ithnaan laba iskuma kaa khilaafin wanaagaaga wa tuwafiya waa la oofsaday rasulka sal allahu aleyh wasalam canka rasul lahi sal alay wasalam wa huwa raadin cank isagoo kaa raalli ah faqaala lahu cumar baa ku yidhi acid calaya maqaalatak hadalkaaga iigu soo celi faacaada calayhi waa ugu soo celiyey faqaala wuxuu almaqruuru man qarartumuuh qofka dagan ee khatalan waa qofkaa idinku dagteen wallaahi baan ku dhaartay low anna lii hadday ii sugnaan lahayd maa talacat calayhi shamsu qoraxdu waxay u soo baxdo oo adduunyada oo dhan ah ama qarabad u dhacdo laftadaytu bihi waan ku furan lahaa min hawli lmatlaci cala allah maalinta yowma alqiyaame dhibaatada taalla ilaahay baan isaga furan lahaa caamir ashacbi ashacbi ninka la yidhaahdo magaciisu waa caamir ibnu shuraaxiil ninkaasaa soo naqlin caamir ibnu shuraaxiil alhamdani boqolkii hijirada markay ahayd buu dhintay koob iyo labaatankiina uu dhashay waxaan ku gebagabayneynaa xadiiska xalqad kalen isugu iman doonaa haddii alla idmee saxaabada nin ka mida ayaa fi saxiixi muslim xadiidka ku sugan geeridii ku timid bala fiirso waa ninka la yidhaahdo camar ibn alcaas camar ibn alcaas baa wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu yidhi camar ibn alcaas isagoo arrinta ka hadlaya aabow inankiisiibaa u yimid aabow waa taadii odhan jirtay ilaahayow yaa itus ah qof maxaan ku idhaahdaa naf baxaya oo sakaraadaya aan weydiiyaya sakaraadku siduu yahay aabow maanta adigaa sakaraadaye sakaraadka iga waran markaasuu yidhi wiilkaygii waa kaaga warramay dhinaca dhulka ma ku hayaa iminka ma ii jeeda haa waxaad moodaa dhuxuladaba inaan ku jiifo kulka jirkayga igu baxaya waxaad moodaa jirkayga oo dhan daba iyo dacal in laan weyno qodax leh sidaa laygu xagayo laygu jiiday aad mooddaa waxaad mooddaa inaan ka neef neefsanayo irba daloolkeed ayaad mooddaa wiilkaygiyo haddaadi qaadaan oo aan dhinto dad barooranaya iyo dab la wado midna yaan maydkayga la raacin markaadi aastaan xoogaan idul jooga inta neef geela laga qalo oo cadkiisa laga qaybiyo su-aashan idinka wahashanaya weheshanayaaye maxaan ku idhahdaa ila jooga aan iskaga darno xer baa ka haray walamaa xadarat markay ku timi abadarda radia allahu canhu alwafaatu geeridii qaala wuxuu yihi wahuwa yajuudu isagoo bixinaya binafsihi naftiisa ina allaha caza wajal ilaahay caza wajal idaa qadaa qadaa'an qado markuu xukumo axaba wuxuu jecelay an yurdaa bihi in lagu raali noqdo uma qaala wuxuu yidhi alaa rajulun warhooy nin ma jiraa gabadhina waa la mide yacmalu u shaqaysanaya limithli wax la mida masracii haadaa meeshan maanta jiifo alaa rajulu nin ma jiraa yacmalu u shaqaysanaya limithli saacati haadih saacadaydan tana maanta ay haysata uma qadaa radia allahu canhu naftiisii markaa waa baxday walamaa xadara abaa hurayra aba hurayra markay ku timi geeridii radia allahu canhu almowtu geeridii jacala yabkii wuxuu bilaabay inuu ooyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya aba hurayra qaala wuxuu yihi qilatu zaad sahaydaydoo yar wa bucdu lmafaaza masaafada aan ku socdoo fog wa caqabatu hubuutihaa wa caqabatu hubuutuhaa iyo wa caqabatun iyo karin iyo jiir hubuutuha aljannatu wannaar meesha looga dhaadhacaya ama waa janno ama waa naar meesha looga dhaadhacaya wa amaa ibraahimu nakaciyu ibraahimu nakaci alfaqiihu lmacruuf faqihii la yaqaane raximahullah falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay ku timid bakaa waa ooyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa yubkiika maxaa kaa ohinaya yaa abaa cimraan qaala wuxuu yidhi maa lii laa abkii maxaanan u ooyeyn wa ana antadiru anigoo sugaya rusula rabbii rabbigay rusushiisiiyo ergadii malaa'igta ahayd caza wajal walaa adrii ma ogi yubashiruunanii ma waxay igu bishaaraynayaan bijannatin janno am binaarin mise naar haakadaa sidaa weeyaan ayuha alikhwaan walaalayaal kaana alculamaau alcaamiluun saasay ahaayeen culimadii cilmigooda ku dhaqmi jirtay cinda almowti geerida agteeda faquuluu lii birabbikum rabbigiin baan idinku dhaadhiya bal waxaad i tirahdaan buu sheekhu leeyahay kayfa takuunu xaala almufaritiina kuwa gaabi ee xaalkoodu suu noqon doona albataaliina ee bilaa camalka ah min amhaalina annagoo kale cinda almowti markaan dhimanayno fallaahuma allahayow raxmatan raxmatan nas'aluka raxmatan min cindik raxmad agtaada baan ku weydiisanaynaa tarxamu biha dacfanaa aada noogu naxariisato itaal wa wamakfiratan dembi dhaaf baan ku weydiisanaynaa min ladunka agtaada tasturu bihaa cuyuubana ceebteenna aada ku asturto wa tajaawusan dhaafid baan ku weydiisanaynaa minka xaggaaga ka ahaatay anoo dembi dhaafto rabbanaa yaa rabbanaa can dunuubina dunuubtayada fqad habta fi صaxiixayni waxaa ku sugan min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu canhu ana rasuula lahi sal alه waslam qaala maa xaqu imriin maa xaqu imri'in qof xaqii ma aha iyo mudnaantiisa uu mudan yahay ma aha muslimin muslim ah qofkaasoo lahu leh shay-un shay leh yuusii fiihi uu dardaarmo yabiitu laylatayni laba haben inuu iska baryo xaquma laha ilaa wawasiyatu dardaarankiisu inuu yahay mooyaane maktuubatun mid qoran cindahu agtiisa mutafaqu caleyh wamaa dalika ma aha arrinkaasi ayuha almuslimuun ilaa isticdaadan lilmowti geeri loo diyaargarooba mooyaane fii ayi laxdatin laxdo kasta liannahu maxaa yeelay laysa lahu mawcuudun yabooh ma laha mowtku walaa yasta'dinu idinkaa qaadan maayo xiina ya'tii markuu imanayo walidalika yaquulu llahu tacaala sidaa awgeed ba allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah dadkii mu'miniinta alla ka cabsada xaqa tuqaatii cabsidu alla mudan yahay walaa tamuutunna ha soo dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alla u hogaansan ilaadaasi naxwaha istithna mufaraq baa la yidhaahdaayo yani fii xaalatin min alaxwaal xaalad kasto xaaladaha ka mid a idinkoo alla u hogaansan soo dhinta wey walaa yamuutu linsaanu qofku yaanu dhiman musliman isagoo muslima mooyaane ilaa ida kaana mustacidan lilmowt walaa yamuutu insaanu musliman walaa yamuutu ma dhinto alinsaanu insaanka musliman xaala kownihi muslim in uu yahay ilaa ida kaana mustacidan lilmowt inuu geeri u diyaarsan yahay mooyaane haabitan calaa diinihi diintiisii ku sugan yahay mustacidan u diyaargarowsan yahay u diyaargaraysan yahay liliqaa'i rabbihi subxaanah rabbigii inuu la kulmo ayuha alikhwaan wainahu mima yuciinu waxyaabaha wainahu amar yeshaaniye mima yuciinu calaa tadakuri lmowt geerida xusuusteeda waxaan noogu kaalmaynaya waxaa ka mid a walisticdaadi lahu in loo diyaar garoobo waxaa ka mid a ziyaarat lqubuur qubuurtii oo la ziyaarto oo lasoo fiiriyo facan buraydata ibn lxusayn alaslami radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal alahu alayh wasalam nahaytukum waan idinka reebay waa islaamka bilowgiisii can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha qubuurta booqashadeeda booqda rawahu muslim zaada tirmidi fainahaa tudakiru laakhira aakhira idin xusuusinaysa wa mima yuciinu waxyaabaha ugu kaalmaynaya qofka waxaa kamid a calaa dalika arrinka asalaatu cala alamwaati dadka dhintay janaasadooda inaad ka qayb gasho ku tukato fa inahaa ixsaanun waa samafal lilmayiti maydka loo samafalayo biducaai lahu duca loo ducaynayo loogu samafalayo wa fiiha ajrun abaalgud iyo ajar baa ku jira wa fiha tadakurun lilmowt geeri xusuusteed baa ku jirta facan abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuul lah sal la alيh man shahida aljanaasa qofka janaasa ka qayb gala xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado falahu qiraatun qiraad buu leeyahay waman shahida qofka xaadira janaasadii xataa tudfana ilaa laga aaso falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahy qiila waxaa la yidhi wama alqiraataani labada qiraad waa maxay qaala mithlu ljabalayn alcadiimayn ma ujeeda waa laba buuroodoo waaweyn oo kale cafadariskaabaa lagu dhintay qof dumaraa dhimatay tag maydka meesha lagu dhintay xitaa haddaadan adigu ahayn kuwa maydhaya ama kanfaya haddaadan ahayn xitaa ama kuwa ku tukanaya imaanshahaaga iyo booqashadaada iyo imaatinka aad timi ajar weyn baad qaadanaysa ajar weyn ayuha alikhwatu amaa aana lanaa miyaanu noo dhowaan an nacrifa inaan garanno masiirana aayaha yaga wowa nucaayina maxaan ku ra aanu cayinno oo maxaan ku si cad u cayino ma'aalanaa meesha aanu ku dambaynayno oo noo muuqdo oo si cad noogu cayiman yahay meesha aanu ku dambayn doono wanastacida liliqaa'i rabbina rabbiga la kulankiisana aan u diyaar garowno allaahuma ayqidnaa ilaahu naga baraarujiyo naga toosi min gaflatinaa halmaanka nagu jira waaslix ilaahu hagaaji fasaada quluubina quluubteena xumaanteeda allahuma inaa nas'aluka xusna alkhaatima ilaa u khaatimo wanaagsan baan ku weydiisanay wanacuudu bika waxaanu kaa magan galnay min an nuradda in naloo celiyo ilaa ardali lcumr cimrika u liito asaasaq iyo gabow iyo caqli caruurow allahuma axyinaa ilaahuna noole maa kaanat alxayaatu khayran lana intay noloshu noo khayr badan tahay watawafana na oofso idaa kaanat alwafaatu khayran lana nolosha iyo oof oofsiga iyo geeridu haddii maxaan ku idhaahdaa ay khayr alla waktiga ay noo tahay allahuma kfir lana waliwaalidiina ila anaga iyo waalidka u dambi dhaaf walijamiici muslimiin ya rab alcaalamiin subxaanaka allahuma bxamdi ashhadu an laa ilaha illa ant